mid koora la saaray wa laqiitu cabdallaahi aan la kulmay raakiban xaal uu yahay cabdulaahi mid saaran gaadiid iyo wamaa ashbaha daalika intaas wixii shabaha baabulxaali haadaa midkaanu baabulxaali xaalkii baabkiisi weeye alxaalu xaal huwa alsmu ism weeye halkan waxaan ka gelaynaa xaal xaal waa ism horayna waan u baraarujinay asmaada mansuubaadda shan iyo tobankaan ku dhex jirna mansuubaaddan aan ku dhex jirno shan iyo tobanka dhammaan waa asmaa afcalna kuma jirto xarafna hadde maba la exraababa waa dhammaan waa asmaa xaaladu marka waa ism ko waana mansuub xaal meeshaad ku aragto waa mansuub hadhow yaan la arag xaal adoo jarayo waa majruur yaan la arag xaal adoo le waa marfuuc xaal meeshaad ku aragto waa mansuub waa la nasbiya xaal waxbuu fasiraa xaal wuxuu fasiraa hay-a iyo qaab qarsoon uu fasira daata ma fasiro daata ma fasiro wuxuu fasiraa hay-o iyo qaab qarsoon qaab kaa qarsoon ayaa lagu fasiraa qaab qarsoon aa lagu fasiraa alxaalu xaal huwa اsmu ism weeye isimkaasoo almansuubo la kordhigay isimkoo almufasiru fasiraya limaakii in bahama qarsoomay min alhay-aati hay-oyin xaalu ka mid yahay hay-adu waa qaabka ama kayfiyada wadaalika misaalkii naxwu qowlikaa waa hadalkaagoo kale oo aad ku hadasho jaaa zaydunaa yimid marka fiiri haddaan idhahdo jaaa zaydunaa yimid waa la fahmay zayd inuu yimid laakiin waxaa qarsoon xaalad ku yimid kayfkuu ku yimid ma lugaynaayey oo asagoo lugta isticmaalayoo raajil ah uu yimid mase gaadiiduu saarnaa kayfkii iyo qaabkii uu ku sugnaa iyo xaalku ku sugnaa markuu yimid xaaladaasaa qarsoon ah, ma luguu ku yimid mase gaadiiduu saarnaa intaasaa qarsoon intiiya xaaladu fasire raakiban xaal uu yahay mid gaadiid saaran u yimid ah, raakiban xaalu yahay mid gaadiid saaran ayuu yimi waxaa tira marka jaa ficlu maadin mabniyu calى اfatxi laa maxal lahu min اcraab zaydu faacil jaa marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi raakiban xaalu min zaydin zaydan ka xaalaynayna xaalu min zaydin mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi halkaas marka saddex shay inaan baranaan ka rabnaa ismulxaal isimkii xaalka ahaa saaxibulxaal wax la idhaha jiraa saaxibulxaalka waa xaaladu isimkay fasirtay isimka kayfkiisa ay fasirtaa la yidhahdaa saaxibulxaal waxaan kaloo u baahan nahay caamilulxaal caamilka ku camal falayoo nasbina xaalada saddexdaasaan u baahannahay waxaan u baahan nahay ismulxaal saaxibulxaal caamilulxaal saddexaan u baahannahay ismulxaal waa isimka xaalada oo wax fasirayo saaxibulxaalna waa midka la fasirayo caamilulxaalna waa caamilkii nasbiyey isimkan xaalada hadda misaalkan jaa zayduna yimid raakiban xaal uu yahay mid korsan gaadiid uu yimid lafdiga wax fasirayo xaaladaah waa raakiba xaaladu waa raakiba kan la fasirayo oo qaabkuu ku yimid ay qarsoontayna waa zayd jaaءa zaydunaa yimid markaan nidhi zayd qaabkuu ku yimid aa naga qarsoon hay-adu markuu imaanayo ma lugaynayey mase gaadiidu saarna ma kala cadda raakibanaa noo caddayna soo maaha raakiban marka waxay fasirtay waa zayd zayd xaalad ku sugneed daatada zaydna zayd waa la yaqaan waa nin la yaqaano daatadiisu tafsiir ma rabto laakiin waxaa tafsiir rabaa kayfiyada uu ku yimid raakibanaa noo caddaynay marka saaxibuxaalki maanta waa ke waa midka la fasira saaibaalku midka hay-adiisa la fasira waa ke waa zayd caamilku yaa waayo qaacido qaada marka qaacidaad qaadana maana maalin walba laguma tusi karo qaacidadaas markaad fahamto adoon lagu tusin aad farta ku fiiqay meel alla meesha waxaad leedahay alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fii saaxibiha qaacidaad ka dhigana alcaamilu fi lxaali midka xaalka ku camal falaa huwa alcaamilu fii saaxibihaa saaxibulxaalka waa midka ku camal fala qaacidan ka dhigayna alcaamilu fi lxaali xaalka ismulxaalka midka ku camal falaa huwa alcaamilu fii saaxibihaa saaxibulxaalka midka ku camal falaa wey hadda fiiri raakiban waa ismulxaalkii isimka ay fasirto saaxibulxaalka waa zayd zayd yaa ku camal faloo rafciyey jaa soo maaha xaaladan isaga dhismi saasoo leeda hayl qaacidadaasaan haysana alcaamilu fi اlxaali wاlcaamilu fi saaxibiha marka waxaan leenahay maxaan barannay oo misaalkaas ka barannay saddex shay ismu اlxaal saaxib اlxaal caamil اlxaal saaxib اlxaalkii waa raakiba cafwan waa qalad ismu اlxaalkii waa raakiban saaxib اlxaalkii waa zaydan caamil xaalki waa jaa nabadii hadda markaa saaxibulxaalka aan wax ka xaalaynay oo la fasiray waa aacil aacil wey waxaa tidhaa rakibtu farasa faraskiyaan koray musrajan xaal uu yahay mid koora la saaray iyadoo la kooreeyo koora saaran yihiin ayaan koray rakibtu waxaan koray alfaras musrajan xaal uu yahay mid koora la saaray rakibtu ficl wa faacil alfarasa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nafyi fatxatu daahiraة fii akhirih musrajan xaalu min alfarasi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fii akhirih misaalkan xaalada ismulxaalkii waa musrajan midka la fasira waa aras ah, faraska markaad korayday asagoon wax korkiisa saaran la arag miyaad kortay mase iyadoo koorihii saaran yihiin ad kortay marka waxaa qarsoon markaad tidhi rakiibtulfarasa faraskiyaan koray waa la fahmi karaa faras korkiisaan koray laakiin maxaa qarsoon faraska ma kooraa saarnaa mase waa dulbanaan ah taasaa qarsoon taasaa qarsoon marka taas qarsoon musrajanaa fasirtay musrajan marka waa ismulxaal alfarasana waa saaxibulxaal caamilkiina waxaa leedahay alfarasa yaa nasbiyey rakibaa nasbiyey khalaas alcaamilu fi اlxaali huwa alcaamilu fii saaxibihaa musrajana waxaa caamil u ah rakiba maxaa yeelay alfarasa sowma nasbin rakiba khalaas musrajana ayada caamil uha ah nasbi halkaas waxaan aragnaa ismulxaal oo ah musrajan saaxibulxaal midkii la fasirayay oo ah alfarasa caamululxaal oo rakibo ah saddexdii baa baran markaana waxaa wax laga xaaleeyey mafcuul bihi ilaa alfaras waa mafcuul bihi marka hore faacila wax laga xaaleeyey haddana mafcuul bihi wax laga xaaleeyey walaqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi cabdullaahi aan la kulmay cabdullaahi markaad la kulmayday magaadiiduu saarnaa mase dhulkuu socday adiguse markaad la kulmayday ma gaadiidaad saarneed mase dhulkaad socod hay-adii qaabkii miyaa qarsoon waa kulannay waa la fahmi karaa laakiin kayfkii iyo qaabkii aad ku kulanteen ma cadda raakiban waxaad khiyaar u leedahay inaad faacilka ka xalaydo laqiitu taadaasa faacila waa ka xalay kartaa markaas waxaad leedahay laqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi raakiban anugu xaal aan ahay mid gaadiid saara hadda yaan fasirnay raakiban yay fasirtay laqiitu taada ku jirto waxaa kaloo kuu bannaan mafcuulka inaad ka xalado cabda ah waxaa leedahay laqiitu waxaan anugu la kulmay cabdallaahi raakiban cabdullaahi xaaliya mid gaadiid kor marka haddeer horta ismulxaalkii waa raakiban saaxibulxaalkiiya laba kuugu bannaan inaad ta'da ka dhigto saaxibulxaal iyo inaad cabdallaahi ka dhigto labada waa kuu bannaanta markii hore miaalkii kooaad waa wax laga xaalaynaayey aacil miaalkii labaadna waa wax laga xaalaynaayey mafcuul bihi miaalkana faacilka iyo mafcuulka kaad rabta ka xaale ah ama faacilka ka xaale oo tada laqiitu cabdallaahi raakiba ama cabdallaahi ka xaale midkaa kale waana in lagu fahmaa markaad ku dhawaaqo hmm. hadda dhegmaleeda may maqle haye meeshaan ka xaaleeya u fiirso waa inaad markaan laqbeeyo tiraa meeshaasaad ka xalay laqiitu cabdal naxwada waxaa loo aqrisa in dhega la yeesho qofka naxwada aqoon dhega male haba maqlimo laqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi raakiban xaal aan anugu ahay midkii korsan kan ka xaleeyey laqiitu tada ku jirta maasha allah dhagu yeesha ma jeeda haye misaalka haddana fiiri mar kale laqiitu cabdallaahi aan la kulmay raakiban xaal uu cabdulaahi buu yahay mid korsan halkaan ka xaareeyey cabdulaahi maasha allah intaasaan ka rabta ah, qofka aan fahmaynin waa dhagool meel laga xalay mayso ah, ma maqlaayo ah, naxwadana meesha la raba in la gaaro waa halkaas kelimad kastoo carabiya afar iyo tobanka boqolka marka la akriyo markaad dhegaysatay kelmad walba exraabkeeda waa inaad taqaan maxalushaadkaan u soconnaa halkaas kelmad walba oo lagu dhawaaqo inaad hore ka taqaano maaha in lagu hahdo kanaa faacila uma baahno adaa yaqaan ma faacil waa mafcuul waa xaalo waa tamyiis waa masder adaa yaqaan waa ismu kaana waa khabaru kaana kelmadda markaad maqashada horaad ka fahmi ah, uma baahno in lagu yihahdo waa kelimad hebla meesha loo socdaaba halkaasa sooma jeed geediya looya halkaasa loo hayaana waay iyo wamaa ashbaha daalik intaas iyo wixii shabaha waa dee ismulxaal tiradiyuu ka batay tiradiyuu ka batay waayo walaa yakuunu alxaalu xaalku ma noqdo ilaa nakiratan maahani qaacido ka dhigo iyadana isimka oo ismulxaalka wax nakiro ahayn ma noqdo haddaad aragto isagoo macrifaa in la awilo u baahanyo nakiro lagu awilo asalka ismulxaalka waa nakiro macrifo hadduu noqdo asalkii waa ka baxay asalka ismulxaalka isimka la nasbina xaaladaa asalkiisu waa maxay waa nakiro walaa yakunu lxaalu xaalkuma noqdo ilaa nakiratan hadda fiiriya raakiban musrajan raakiban kulli waa wada nakiro raakiban mid gaadiid korsan fiiri haddii keligeed laga dhigo waa nakiro musrajan mid koora la saaray mid koora la saaray mogta shay gaara ma farasa la saara dameera la saara mid kale ratiyaaba la saara walaa yakunu alxaalu xaal kuma noqdo ilaa nakiratan maahane walaa yakuunu mana noqdo ilaa bacda tamaami اlkalaami hadalka dhammaystirankiisa ka gadaal maahane hadalku markuu dhammaystirmo kadibuu noqdaa xaal loola jeedaa meeshaan waxay rabtaa maskax shaqaynayda waxaa lagu yidhi ismulxaalku kalaamku markuu dhammaystirmo kadibay noqotaa loo waxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa laba macno waxaa loola jeedaa de hal macno ee laba macno loolama jeedo saasaan leena laba macno loolama jeedo ee hal macnaa loola jeedo laba macno loolama jeedo labada macno maxay yihiin loolama jeedo ismulxaalku kama soo hormari karo saaxibulxaalka loolama jeedo waa ka soo hormari karaa kaas loolama jeedo waaba iska dhigi karnaaba raakiban jaaa zaydun waa soo hormari karna marka ma loola jeedo ma soo hormari karo ha u qaadan tan labaadna kalaamka macnihiisu waa dhammaystir maaho macnaha la fahmaa kadibuu iska imaana isagoo siyaadaana loolama jeedo marmaraan kalaamka dhanba la fahmi karin haddaan xaalada lagu darin wamaa khalaqna asamaa waalarda wamaa baynhumaa fiiri laacibiina waa xaalo haddaan lagu darin aayaddaas wax macnaa lagama fahmi karo oo sax maba dhici karta inay sax noqoto ah. maxaa yaele macnuhu wuxuu noqona wamaa khalaqna asamaa waalard cirka iyo dhulka anugu ma aanan abuurin aa ilaahay yidhi intaasuu noqon kara masaxa cirka iyo dhulka anugu ma abuurin aayadda macnaheedu saasa maaha ee cayaar uma abuurin wey aayadda cirka iyo dhulka anaa abuuray cayaarna uma abuurin marka laacibiino xaaladiiya la sheegaa la fahma ka hor la fahmin ah. marka macnihiyaaba ku xidhan walaa tamshi fi lardi maraxan fiiri dhulka ha haddii aan xaaladan la sheegin lamaba fahmayo adda macnaheed macnuhu wuxuu noqonaa dhulka ha ku socon ah, dhulka ha ku socon macirkaa lagu socaalka alla aada ah, haddaan xaalada la sheegin macnaha maba la fahmaayo macnuhuna maaha in dhulkaa ku socon ee waxay adoo kibrayo isqaadqaadayo dhulkaa ku socon dhulka tartiib ugu socon ah, aayadda macnaheedu saas oo haddaan xaalada lagu darinna oo maraxan lagu darin macnuhu wuxuu noqonaa dhulka cag ha isku saar ha ku socon marka loola macno aan loola jeedina soo baxaa sooma jeedo marka loolama jeedo xaalada macnaheeda waa laga maarmaa loolama jeedo oo kalaamka ka aa la fahma labadaas macno loolama jeedo sooma hormari karo loolama jeedo macnaheedaa laga laga maarmaaho kalaamka macnihiisu taamu noqon ayadoon xaalo la sheegina loolama jeedo laakiin xaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa laysa axadda juz-ay اljumla saasaa loola jeeda ah, hadalkan walaa yakuunu bacda tamaami اkalaami ah, ismuxaalku ma noqdo kalaamka markuu dhammaystirmo kadib maahane mar kale ma noqdo waxaa loola jeedaa laysa axada juz-ay اljumla jumladu laba jusay ka koobanta jumla ficliya hadday tahay ficil iyo faacil ama waa ficil iyo naa'ibu faacil ama waa kaana iyo isimkeedi iyo khabarkeedii jumla ficliya waa intaas walaa yakunu ila bacda tamaami kalaam had yadan baa khayna sooma ta iyo ya labadu waa banaan tahay xaalka mudakr iyo muanas labadu waa ku banaan yihin xaalada ah, yudakr damiirka loo celaa waa la tadkiiriya waana la taniisi karaa marka fiiri jumla ficliya waa maxay maxay ka koobantahay jumla ficliya ficil iyo faacil ama ficil iyo naab faacil ama kaano iyo isimkeedii iyo khabarkeedii jumla ficliya baa taas jumla ismiyana waa maxay mubtadiya khabar ama ina iyo isimkeeda iyo khabarkeedi jumlo jumla iyadana waa laba soo maa jumlo ismiya iyo jumlo ficliya jumla ficliya maxay ka kooban tahay ficiliya faacil ficiliya naay faacil kaana iyo isimkeeda iyo khabarkeeda jumla ismiyana maxay ka kooban tahay mubtade iyo khabarkiisa iyo ima isimkeedii iyo khabarkeedii jumlo saasaa la yidhaha marka oo wax la xaalayna marka hore horta waa in jumlo la helaa jumladaas qayb kamida ma noqon karto ismu xaalku ma noqon karo intaasa loola jeeda ah. marka lagu leeyahay walaa yakunu ismulxaalku ma noqdo ilaa bacda tamaamil kalaami kalaamku markuu dhammaystirmo kadib maahane ka hor ma noqdo macnaa loola jeeda waxay tahay jumlada labadeeda jus mubtadiya khabar ficil iyo faacil mid kamida noqome jumlada labada jinsay ka kooban tahay hadday jumladii ficilyo tahay ficil iyo faacilay ka kooban tahay ama ficil iyo malfaacil labadaas is mid ka mida ah ismuxaal ma noqdo hadday jumladu ismiyo tahay maxay ka kooban tahay mubtade iyo qadar hadday mubtade iyo qadarki mid ka mida ah ma noqdo ismuxaalka ee markii la helo ficil iyo faacil kadibaa la hela xaalo hadday jumladu ficiliyo tahay hadday ismiyo tahayna markii mubtade iyo qadarka la helo kadibaa la hela intaasaa loola jeeda ismulxaalku walaa yakunu ismulxaal ma noqdo ilaa bacda tamaami اkalaami kalaamka markuu dhammaystirmo kadib maahane mar kale ma noqdo oo lama helo maxaa loola jeedaa laysa axadda juz-a liljumla jumlada labadeeda juz mid ka mid ah ma noqdo laa maa yasixu اlistiqnaau canhu loolama jeedo waa laga maarmi karaa ma loola jeeda ma laga maarmi karo mararka gobol waay walaa yakunu saaxibuhaa ilaa macrifatan hadda waa ka gudubnay ismulxaal ee waxaan gaarnay ismulxaal waa ka gudubnaye saaxibulxaal walaa yakunu ma noqdo saaxibuhaa xaalada saaxiibkeedu ilaa macrifatan macrifo maaha wax kale ma noqdo wax aan macrifo ahayn ma noqdo saaxibulxaalku saaxibulxaalku wax aan macrifo ahayn ma noqdo saaxibulxaalku hadda fiiri intii saaxibulxaal aad soo martay jaaa zaydun raakiban zayd saaxibulxaalu ah ma nakira mase waa macrifo muxuu ku macrifooy waa ism calam rakibtu anigaa koray alfarasa musrajan xaal uu yahay faras mid la koreeyey ayaan koray alfarasa ma nakira macrifo waa macrifo maxay ku macrifowday al ayaa gashay waaya walaqiitu anugu waxaan la kulmay cabdallaahi raakiban anugu xaal aan ahay mid korsan ta'daas ma macrifa mise waa nakiru muxuu ku macrifowday waa damiir waa damiir waaba acrafu lmacaarif bacda ismillaah waaba kii ugu macrifo badnaa inta macrifaada damiir wey marka saaxibulxaalku wax aan macrifahayn ma noqdo weligiis nakire ma noqdo walaa yakunu saaxibuhaa cabdulahina waa calam waa la soo sheegay zayda lamidi walaa yakunu saaxibuhaa xaalada saaxiibkeedu ma noqdo ilaa macrifatan maahane baabu tamyiizi tamyiiskii baabkiisi haadaa maxalu tamyiiskaan hadda gelaynaa baabu tamiisi tamiis waa tafsiir waa wax fasirid baabu tamiisi haadaa midkaanu baabu tamiisi tamiiskii baabkiisii weeye atamiisu tamyiis huwa huwa ism weeye isimkaasoo almansuubu la kor dhigay isimkaasoo almufasiru fasiraa limaakii in bahama qarsoomay min adawaati daatooyin xaal uu yahay aw inisabi ama nisbooyin xaal uu yahay waxa qarsoomay aw inisabiya lagu daraa aw inisabi nisabi aw inisabi an nisabi a lagu daraa iyo o aw inisabi a laleeyahy min adawaati ka dambayda min adawaati daatooyin xaal uu yahay awin nisabi ama nisbooyin xaal uu yahay waxaa qarsoomay halkaan tamyiisaan ka gelayna tamyiis horta waa isim ficili xarafina maaha waana isim mansuub ah ee isim majruurana maahan isim marfuucana maaha waa isim mansuuba waana mufasiro waxbuu fasiraa sida xaaladii xaaladu soo wax ma fasiri jirin tamyiiskuna waxbuu fasiraa laakiin xaaladu maxay fasiri jirtay qaaf iyo hey hay ay fasiri jireen tamiisku laba shay mid fasiraan daato waa fasiraan nisbana waa fasiraan labadaasu fasiraan laba macnu mid fasiraan tamiisku daato waa fasiraan nisbana waa fasiraan nisbadaaba misaalkeedu soo horeeyaaba awin nisab waa in lagu daraa marka atamiisu tamyiid huwa alsmo ism weeye isimkoo almansuubu la kordhigay isimkoo almufasiru fasira limaakii in baahama qarsoomay minadawaati daatooyin xaala uu yahay awil nisabi nisbooyin xaal uu yahay wadaalika misaalka naxwu qawlika waa hadalkaag oo kale tasababa zaydun zaydaa shubmay aad tihi zaydaa shubmay fiir haddee zayd waxaa loo nisbeeyey inuu shubmay shubana loo nisbeeyey marka nisbadaas waa qarsoomta waa shub maxaa loola jeedaa ma caloolbaxaa ku dhacay calooshiyad shubantay oo baxday ma dhiiga ka daatay loola jeedo ka shubmay nisbada loo nisbaynayo zayd shubanka ayaa qarsoon waxaa la tasababa zaydun zaydaa shubmay hadday hadda diwda tasaba zaydu meel oo kulul miyaa inta la geeyey ayaa dhiig badanu ka shubmo oo ka daatay mase calooshia baxday ma kala caddayn mogta markaasaa la keenay ism fasira oo layha tamyiis markaasaa waxaa lagu yidhi caraqan min jihati caraqin xagga dhididka ayuu ka shubay war caloosh ma bixini caloolna male ee dhididka xaggiisuu ka shubay ha dhidid badana ka baxay korkiisaa biyo badanuu ka bixin soo ma jeedin tasababa zaydun zaydaa shubmay waxaa naga qarsoon hadda zayd waa la fahmi karaa tasababa waa la fahmay laakiin shubanka meeshii looga nisbayna zayd halkee wax ka baxeen macalooshaa gadaal u baxday mase korkaa biyo ka baxeen waa dhigin ma kala cadta isim fasirayaa la keena oo ka dhigan caraqan min jihati caraqin xagga dhididka weeyaa lagudi meeshu ka shub hadda caraqan maxay noo caddayday zayd ma aysan fasirin zayd waa cadli laakiin zayd nisbada loo nisbeeyey oo lagu tilmaamay tasabubka ay noo tilmaamay ay noo fasirtay caraqantiyaa noo fasirtay waxaa tidhaa tasababa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab ficil maadi wey ficil maadina horaad usoo ogaatay in fatxa lagu bineeyo zaydun faacilu tasababa marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi zaydun faacilu tasababa marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi akhirihi caraqan tamyiis tamyiisu nisba mansuub تمyiiز نصبة منصوب وعaلاaمaة نصب فaتحaة ظاahiرaة في akhر ya marka waxaan rabnaa aaway تmyiiزkii waa caraqan caraqan wey waa isimkaas nakiradaho caraqan muxuu fasiray nisbada zayd loo nisbeeyey oo lagu tilmaamay tasabubkii noo fasiray yaa caamil u ah ficilka tasabada ficilkaasa caamil u ah oo nasbiyey watafaqa bakrun bakaraa buuxsamay bakar waa buuxsamay maxaa ka buuxsamay maciib iyo caro waa dhirfay miya ta dhirfay oo xanaaqay oo caradii ka badatay oo carooday ayuu waxa weya dirdiray miya uurweynaada ku dhacay miya calooshuu beelay meesha looga nisbayna fiiri waxaa qarsoon meesha looga nisbaynaya ninka laha bakar tafaquca buuxsanka tafaqa'a waa buuxsamay barkan shaxman min jeedka shaxmanaa la yidhi waa naxayo xayraa fadhiisatay barafkuu badsaday iyo bariiska iyo sankorta <laughs> soma jeedin barafka iyo biyaha ayuu badsadayoo waa naaxay xayra buuxiday marka hadda fiiri shaxman waa isim mansuuba oo wax fasiray muxuu fasiraa nisbada bakar meesha looga nisbayna tafaqua ah. buuxsanka dhankee ka buuxsamay xayruu ka buuxsamay xaggeeda tafaqa bakrun bakara buuxsamay shaxman mijaadki shaxman xagga xayr baruura ka buuxsamay tafaqa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alixraabi bakrun faacilu tafaqa marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratan fi aakhirihi shaxman tamiis mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun shaxman tamiisu nisba mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratan fi aakhirihi شaxman yaa ku camal falay tafaqa'a tafaqa'a tamyiisu nisb oo dhan waxaa k caamilka ka horeeya ku camal falay ficilka ama shayga lamidka oo ka horeeya aa tamyiisu nisbaha ku camal falay tamyiisudaad waa noo soo socdaa wadaaba muxamedun muxamedaa diib noqday muxamed diibuu noqday macatara inta lagu shubaa samci isla karay oo udugyaa ka batay miya maxaa loola jeedaa mase raalliyuu noqdaa loola jeedaa maxaa loola jeedaa diibka meesha looga nisbaynaa moxamed aa la rabaa wadaaba muxamedun moxamed ayaa diib noqday nafsan min jihati nafsi xagga nafsaduu raalli ka noqday wey waa qancay raalliyuu noqday naftiisa way qanacdoo raalliyuu noqday fiiri marka naftan waa tamyiisu nisba wuxuu fasirayaa meesha moxamed looga nisbaynaayo diibnimada halkaasu fasira daaba ficlu maadin mabniun cala alfatxi laa maxal lahu min alcraab muxamedun faacilu daaba marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri naftan tamyiisu nisba mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri aw caamilkii nasbiye caamilkii nasbiye daaba saxiix daaba tamyiisu nisbaha waa ficilka ka horey waxaa nasbiye ama isimka ficilka shabaha tamyiisu daadkaa noo bilaabana marka tamyiisu daad daato la fasira iri maxaa tamiis la yidhaha waa isim nasbisan oo fasiraya daata qarsoon ama nisbo qarsoon daata qarsoon ama nisbo qarsoon isim nasbisan oo fasira ishtaraytu waxaan soo gatay cishriina labaatanaan soo gatay hadda fiiri beec waa la fahmi karaa shiraa waxlaan soo gatay waa la fahmi karaa labaatanna waa la fahmi karaa laakiin labaatanka daatadoodii maxay ma labaatan booso aad soo gadatay labaatan qalin miya qalan labaatan kitaab miya labaatan neef ariya miya waxaad soo garatay ma labaatan jawaala labaatan mobil miyaad soo garatay daatada cishriinku waa naga qarsoontay fiir haddii qof inta halkaa soo istaago yidhahdo labaatanan maanta soo gartay yaa fahmi kara qof fahmi kara male daatadaaba naga qarsoon oo cishriinka daatadee ah, waxa beecu ku dhacay daatadoodu maxay tahay markaasaad waxaad tidhi hulaaman min hulaamin oo addoommo addoommo maray karo meeshan suuqa lagu gadayey aan labaatan ka soo qaad si ay beeraha iigu falaan hmm. ah, si beerihii ay igu falaan labaatan shanna beerta u dir shanna dukaamada shanna waxay ilaalinayaan xoolaha shanna gurigay ka shaqaynayaan soo maha ishtaraytu waxaan gatay ishriina labaatan hulaaman min hulaamin oo addoomma ah ishtaraytu ficlun wa faacilun ishriina mafcuul bihi mansuubun وcalaamaةu naصbi alya mafcuul bihigan cishriin sidii jacmudkarsaaln ah, sidii jacmudkarusaale aan u eraabayno mana ahan jacmudkarusaale marka kawaakib la gaara lagu bartaa waxaa la idhahdaa mulxaqa la idhahda jacmudkarusaalimaa la iska haleeshiiyey oo lagala mid dhigay ah, mulxaqaaddii jacmudkarusaalimaa la idhahda ah, albaabada mid fura albaabada maxaa loo xidha mid fura waay fiiri marka ishtaraytu ficlun wa faacilun cishriina mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbihi alyaau almaksuuru maa qablahaa almaftuux maa bacdaha niyaabatan can اfatxa liannahu mulxaqu bijamci mukrsan ah, liannahu jamcusan dhihimaydi liannahu mulxaqu bijamci mudkar saalim maa naada fiihi xarفu can xaraka wa nuunu ciwadu can tamwiin fi ismi mufrad iska dhi ism mufrad male waa la iska dhaha ulaama tamyiisu daa cishriinku noo fasira daatadaanu fasira ah, mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi aqidi yaa nasbiyey qulaaman tamyiisu daadka waaa waxaa nasbiye daatada uu fasirayo hadda qulaaman waxaa nasbiyey cishriinka daatadaanaa nasbiday daatadaanaa nasbiday tamiisudaadka yaa nasbiya daatada uu fasirayo daatada laftigeedaa nasbina oo u caamila wa malagtu waxaan milkiyey tisciina sagaashan ah. sagaashanaan maanta milkiyey fiir hadda sagaashan tirada waa la fahmi karaa laakiin daatada lama fahmi karo waxa aad milkiday ma labaatan neefo ariyaha sagaashan neefo ariyaha ma sagaashan gurya ma sagaashan qalama ma sagaashan kitaaba ma sagaashan addoona xayihi sagaashan daatada tisciinkaba qarsooma sooma jeedi wamalagtu waxaan milkiyey tisciina sagaaشhan nacjatan min najata oo sabeena ahde najada waa idaha kuwa yaryar ee dhadiga ee aan weli curan ee aan weli wax dhalin ah. markay lix bilood iyo meelahaas gaaraan ah. sabeen waay ah, waday wax ma dhalin sabeen hadii la yidha iyo subayn hadii la yidhaha fadxada iyo kasrada waxba isbedeli maayo <laughs> sabeyn layra subeyn layra in la fahmaa muhiim adu markaad fahamto khalaas nabad waa waayahay marka waa idaha kuwa dhadigaa markay yaryar yihiin ay adugu ay lix bilood dhaafaan meelahaas welina aysan waxba dhalin marka sabayn waay waaya marka sagaashan sabeynood aad yeelatay marka soo ma jeedin sagaashan sabeynood haddee haddaan sabeen iska nidhaahno dadka badankooda reer magaalka ma fahmaayo sabeen wax loola jeedo ma dhagaxaa loola jeeda ma geeda ma fahmaayo ah, si wax loo fahansiiye mogtaa waa adagta reer magaal ah, ilaa soomaaligaa ka maqan soomaaligiina waa in la fahamsiiyo carabta waxay samayn jirta caruurtooda baadiyahay gey jireen markay luqada u soo bartaanay wax bari jireen ah. waayahay hadda waxaan rabnaa tamyiisu de waa macja daatada u fasirana waa tisciin nacja yaa caamil ah marka daatada u fasira malagtu ficlu wa faacilu tisciina mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alyaa almaksuur maa qablaha almaftuux maa bacdaha niyaabata can fatxa lnahu jamcu lnahu mulaqun bijamci mudkrsaali liannahu mulxaqun bijamci mudkr saalim waa mulxaq ee jamcu sel maaha نعجة تميiز ذات منصوب وcلاaمة نصبه فتحة ظاaهرة في aقل وزaيد زaيد أكرم waa mid كراamo badan ninka xaggaaga waxaa loo laab تميiز نصبhi tmisudaadki waa halkaasaa looga gudba tamiisu nisbu haddana ku laabo zayd waa kaa karaamo badan yahi maiga alla ka cabsi badan yahi waa meesha meesha looga nisbaynaa karaamada markaas adan mijaati adan xagga aabba aabba taqiyaha dhalayo wanaagsan fiiri wa zaydun zayd akramu waa mid karaamo badan minka aduu kaa karaamo badan yahi marka zayd meesha karaamada looga nisbayna waa halkee adan mijaati adin adan markii la sheegay noocata adan marka waxay noo fasirtay meesha zayd looga nisbayna karaamada وزayd زayd مبtd مرفوع باابtidاء وcلاamaة رفع dmة ظاahiرaة في akri أكرم خبر مبtd مرفوع بالmbtd مرفوع وcلاamaة رفع dmة ظاahiرaة في akri minka jaar وmjهوr متacalq بأكرم min waa xرف jeer kaaftuna waa damiir waxaa tidhahdaa minka min xarفu jri والkaafu ضميir متصل مبني عalى الفتح في محل jri والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل jر isaga lama عraabo ee محلka laga siiya الjاaر والمجرور متacalق adan tamiisu mansuub wacalaamatu tamiisu nisba dheh horta adan tamiisu nisba mansuub wacalaamatu nasbi farxatun daahiratun fi aakhiri akramadaa ku camal falay waxaa nasbiyey waa akrama waajmalu wa zaydun soo qadaro wazaydun zayd ajmalu waa mid qurux badan ninka xaggaagu ka qurux badan yahi marka fiiri marka la yidhaha zaydun ajmalu ninka dhankee iiga qoxonya marka zaydkii ma xagga dharka iyo labiska ma xagga muuqaalka kala ma xagga wejiga meesha quruxda looga mislayna waa mixin wejan waa la cadeeyey wejan min jihati wejina xagga wejiga wazaydun zayd ajmalu waa mid qurux badan minka adiga kaa qurux badan wejan min jihati wejin xagga wejiga halkaasa looga nisbayna quruxda zaydun mubtada marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi أجمل خبر المبتd مرفوع بالمبتd وcلاaمaة رفع dmة ظاahiرة في akhره minka min xرف jر والكاaf ضمير متصل مبني على الفتح في محل jر الjاaر والمجهور متacalق بأجمل وجن تمyiiز نصب منصوب وcلاaمaة نصب فرحة ظاahiرة في akhره caamilku waa ke أجمل walaa yakunu tamiisku ma noqdo ilaa nakiratan maahan tamiisku wax aan nakiro ahayn ma noqdo adugu fiiri hadda waxaan tamyiid soo sheegnay caraqan shaxman nafsan hulaaman nacjatan waxbaa ka dhacay waaya walaa yakunu huwa tamyiizkii ma noqdo ilaa nakiratan nakiro maahana wax kale ma noqdo wax aan nakiraahayn ma noqdo macrifo ma noqdo tamyiisku walaa yakuunu mana noqdo ilaa bacda tamaami اkalaami kalaamka markuu dhammaystirmo kadib maahani ma noqdo maxaa loola jeedaa laysa axadda jus ay jumla loola jeeda jumlada labadeeda jus mid ka mida ma noqdo saasaa loola jeedaa laa maa yasixu listiqnaau canhu waa laga maarmaa loolama jeedo maxaa loola jeedaa laysa axadda juz-ayljumlati laa maa yasixu اlistiqnaaءu canhu loolama jeedo waa laga maarmaa wax ay ansaxaydo in laga deeqtoono weeye saas loolama jeedo allah subxaanaه wa taعalى aclam wslى اllah وslم وbaarك عalى nabiyina mxamed